بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo lix iyo siddeetan ayaynu ka bilaabaynaa boqol iyo lix iyo siddeetan bogga ah ayaynu ka bilaabi doonaa in sha allahu tacaala iyo halka ay ku qoran tahay ka in almaksuurati mukhafafatan ka in almaksuurati mukhafafatan markaynu nidhaa wuxuu sheekhu inoo inala halkan uu doonayaa inuu kaga hadlo inta mukhafafadi ihi ee ee tii labadii nuunood mid ahaan la xadfay waxay la mid tahay innada markii maada lagu dari jiray ee innamaa la odhan jiray oo kale haddii innamaa la yidhaa muhmalo ayay noqon jirtay halkanna sheekhu wuxuu inab inagu baraarujiyey inta mukhafafadiihi inay muhmalo tahay inna ayaa nuunka fadxisan la xadfayaa nuunka reeban baa soo hadhaya in baa loogu dhawaaqayaa laba qowl iyo laba madhab ayaa xagga luqada ku sugnaan doona qolo icmaal qaadata oo camal siisa iyo qolo ihmaal qaadata oo muhmalo ka dhigta labadaa qowl ayaa ku jiraya ka in oo kale weeye ama ka in ayaa la mida intii almaksuurati la kasriyey waa hamsuhu markuu kasrisan yahay mukhafafatan iyadoo la fudaydiyey caamilona way noqon muhmalona way noqon kolka haddaba intaa wuxuu ku tashbiihinayaa waa leyta leyte ayaa laba weji lahayd leytadii labada weji lahayd in oo kale weeyaan buu doonayaa inuu ina yidhaah in oo kale weeyaan haddaba ereyga in ah laba weji baa ku bannaan markay mukhafafo tahay sidii leytaba ay laba weji ugu bana ugu bannaanaayeen leytadu in oo kale weeye intii almaksuurati la kasriyey hamsaheega mukhafafatan tii oo la fudaydinayo bal sharaxa hadda aynu eegno macnaa haadaa kan macnihiisu waxa weeye annahu sha'nigu waxa weeye kamaa yajuusu si u bannaan yahay alicmaalu icmaalka iyo walihmaalu ihmaalku fii laytamaa laytamaa siday ugu bannaan yihiin kadaalika sidaasoo kale ayuu yajuusu ugu bannaan yahay fii in inta almaksuurati la kasrinayo idaa khufifad marka la takfiifiyo inta maksuurada ah haddii la takfiifiyo laba weji ayaa ku bannaan sidaa ayuu ina yidhi ka qawlika oo kaleba weeyi in zaydun la mundaliqun hadda waa muhmalo laamkaasaana calaamadu a marka muhmalada laga dhigayo in zaydun la mundaliqun zayd wuu tegayaa weeyi waxaa kaloo bannaan wa in zaydan mundaliqun zayd wuu tegayaa waa caamila ah hadda in zaydan oo weynaga zaydka kor dhignay laamkii waa laga tegey markay caamilada tahay laamka waxaa la raaciyaa in zaydun la mundaliqun markay muhmalada tahay wal arjaxu waxaa xoog badan alihmaalu in la ihmaaliyo oon camalba la siinin cagsu leyte leyte cagsigeed leytana icmaalka ayaa xoog badnaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidun in kullu nafsin naf kaste lamaa calayhaa waxaa dusheeda ah xaafidun ilaaliye ayaa dusheeda ah hadda waa muhmalo oo kullidii waa la goday maadiina laamkaasaa lagu daray faariqada ahaan jiray wa in kullun lamaa jamiicu ladaynaa muxdaruun wain kullun wax kaste lamaa jamiicun ladayna lamaa jamiic waa la soo xaadirin ama waa la soo ururin ladaynaa annaga agtayada muxdaruun iyagoo la xaadirinayo intaasi hadda waa muhmalo waxaynu arkaynaana kullun baa layska goday lamaana waxaan filayaa qiradaa inaan maada la shadi jirin haddii lamaa maada aan iyadoo wejiyo kale ayaa ka soo bixi karo bimacnaa ilaa oo kaley noqon sida aayadda soo socotaba oo ilaayoo kalena waa la arkay iyadoo ku imanaysa ama lagu macnaynayo haddaba lamaa markaan idhaa way in kullun lamaa markaan idhaa lamaa maamka miimka shadi maayo maad waa iska zaa'ido uun maadu zaa'ido uun bay noqonaysaa ama silotii la odhan jiray lana shadi maayo oo ma shadna wa in kullun wax kastaa lamaa jamiicun waa la ururin ladaynaa agtayada ayaa lagu ururin muxdaruun iyagoo lasoo xaadirinayo hadda waa muhmalo wa qaala tacaalaa alle waxaa kaluu yidhi wa inna kullan halkaa wa inna kullanta in in loo akhriyo ayaa jirta qiro in u akhriyaysa wa in kullan wax kaste lamaa layuwafiyannahum rabbuka rabbigaabaa u oofin doona acmaalahum camalkoogii haddaba lamaadan dambana maadan la shadi maayo qiradan inta takhfiifinaysa wa in kullan lamaabaad odhan in kullan markaynu nidhaa kullan waa ismu inna oo mansuub ah lamaa laamkaasi waa laamkii muhmalada gelayey maaduna waxa weeyaan silo iyo zaa'ido waxa maada loo keenay laamkaa layuwafiyanahum ku jira iyo laamkan kale ayaa lagu kala saaray oo laamka dambe ayay culimada qaarkood qabaan laamulqasam inuu yahay qara'a waxay akhriyeen alxaramiyaani labada sheekh ee xaramiyaanka la yidhaa waa xaramulmadiina iyo xaramu maka ayaa loo kala nisbeeyey waa sheekha naafic la yidhaa iyo ibnu kahiir naafic waa xaramka madiine ayuu deganaan jiray oo shaatibigu markuu ka hadlayo quraada toddobada ah xaramka madiine ka deggan buu u soo horraysiiyey markuu lahaa faama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaaka aladii ikhtaara almadiinata manzilan kolkuu shaar tilmaamayo wax naafic oo ree madiine ah ibnu kasiir laftiisuna wa makatu cabdullaahi fiihaa muqaamuhu huwa ibnu kasiirin kaasiru lqowmi muctalan buu odhanayaa markuu ibnu kasiir laftiisa soo qaadanayo oo maka ayuu deganaa ibnu kasiir meki buu ahaa naaficna madani buu ahaa oo madiine ayuu deganaan jiray xaramiyaan baa laysu yidhaahdaa labadaa sheekh oo quraada ka tirsan baa xaramiyaan laysku odhanayaa abuubakar baa jire waa ibnu cayaash oo abuubakar kan sheekhu uu tilmaamayaa waa raawi wuxuuna raawi u yahay waa shucbe oo caasim buu wax ka wariyaa caasim ayuu wax ka wariyaa waxaynu arki doonaa labadaa qaari ee xaramiyaanka iyo abuubakar oo caasim raawigiisiia caasim iyo xabse ayaa ka wariya caasim raawigiisiiya labadaa qaari iyo raawiga ayaa akhriyaya in inta la fudaydiyo wa in kullan mid kaste lamaa la yuwafiyannahum wuu u oofin doonaa rabbuka rabbigaa acmaalahum camalkooga ayuu u oofin doonaa qara'a alxaramiyaani labada sheekhee xaramiyaankii waxay akhriyeen iyo wa abuubakrin bi bitakfiifi in la fudaydiyo innada wal walicmaali lana camal siiyo walicmaali lana camal siiyo taa ayay akhriyeen fa amaa laakiin hadda halkaa culima waxaan kaga soo baxnay inna haddii la takfiifiyo oo in loogu dhawaaqo carabta laba madhab baa ugu jira in caamilo laga dhigo iyo in muhmelo laga dhigo waxaana xoog badan baynu nidhi muhmelo in laga dhigo haddii muhmelo laga dhigo laam yaroo faariqo la yidhaahdo ayaa meesha imanaysa oo laasimta inna oo la takfiifiye baynu halkaa kaga baxnay laakiin haddii la takfiifiyo laakinadii oo laakin la yidhaah ama xarfulcadaf bay noqon haddii wow uu ka horreeyana xarfulistidraaq qura unbay noqoni laakin oo laakinta xarfulcadafka ahi waa marka la takfiifiyo haddii laakinna ay tahay oo ay shadan tahay xuruufulcadafka kuma jirto fa amaa laakin kelmadda laakin ah mukhafafatan marka la fudaydiyo mukhafafa waa ismi mafcuul oo khafafa ka yimid fa tuhmalu waa la ihmaalin oo iyadu caamilo noqon mayso laakiin ba haddii la yidhaah marnaba camal samayn mayso wadaalika kaasina waa lizawaali ikhtisaasihaa khaas noqoshadii ayaa zuushay biljumlati alismiya jumlo ismiye ah ay ku khaas tahay qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu yidhi wamaa dalamnaahu maanaan dulmin walaakin kaanuu waxay ahaadeen hum iyagu addaalimiin kuwa daalimiin ah walaakin taasaan doonaynaa hadda caamilo ma aha waana la takfiifiyey waa mujarad اlistidraag bay hadda meesha ugu jirtaa wa qaala tacaalaa alle wuxuu yidhi laakin الraasikhuuna kuwa raasikiinta ee sugnaaday fi lcilmi cilmiga dhexdiisa ku sugnaaday oo minhum iyaga ka tirsan iyo wlmu'minuuna mu'miniintuba laakin الraasikhuun kelmaddaa laakin ah waa laakino oo la takfiifiyey caamilona ma aha fadakhalad waxay gashay cala aljumlatayni labadii jumlo marka hore ee walaakin kaanuu aynu lahayn jumla ficliya bay gashay malkaan laakin iraasikuuna aan leenahayna jumla lismiya bay gashay laakinta ikhtisaaskiibaa baaba'ay kol hadduu ikhtisaas kuba baaba'o caamilo noqon maysa markaa wa amaa an kelmadda an ah an haddii la takfiifiyo oo anna weeyaan anna haddii la takfiifiyo oo an loogu dhawaaqo iyadu caamilo ayay noqotaa ismigeegana damiiru shani baa laga dhigaa iyada khabarkeegana jumla laga dhigaa jumladaa iyo antana waxaa lagu kala fasliyaa afar arrimood mid ahaan xarfu tanfiisiina waa lagu kala fasliyaa lowna waa lagu kala fasliyaa xarfu nafyina waa lagu kala fasliyaa kadna waa lagu kala fasliyaa afartaa mid ahaan baa lagu kala faslin waana caamilo antu waa kii waa kii saddexaad anna wuu soo sheegay inna wuu soo sheegay marka la fudaydiyo laba weji baa ku bannaanaaday laakiin wuu soo sheegay mar laakiinna marka la fudaydiyo imaal baa u waajibay anna ayuu hadda inoo sheegayaa icmaal baa u waajibaya annada markaa anna haddii la fudaydiyo icmaal baa u waajibayoo ismiya khabar bay qaadan oo an loogu dhawaaqo wa amaa an waa xabaddii saddexaad lixdii xaraf buu mid mid u soo qaadanaya wa amaa an kelmadda an ah waa anna oo la fudaydiyey fa tacmalu way camal fali wayejibu waxaa waajibaya fii gayri daruura daruurada kayrkeed xadfu smihaa ismigeega in la xadfo damiiri sha'ni damiiru sha'niga ah wa kownu khabarihaa khabarkeeguna inuu noqdo jumlatan jumlo inuu noqdo jumlada oo mafsuulatan laga fasliyey afar baa mid ahaan lagu faslinayaa waa in budi'ad fasliga waxaa la ogol yahay in budi'ad haddii lagu bilowdo bificlin mutasarifin gayri ducaa'in saddex shardi shay laga helay horta ko waa in ficil lagu bilaabo haddaba haddii ficil aan lagu bilaabin oo ismi lagu bilaabo lama kala fasliyo laba ficilku waa inuu mutasarif yahay hadduu ficilku jaamid yahay lama kala fasliyo sida wa an laysa lilinsaani ilaa maa sacaa oo kale an iyo laysa lama kala faslinayo saddex ficilku waa hayri ducaa ducaa'iyo yuuna noqonin hadduu ficilku duca noqdo lama kala fasliyo sida walkhaamisata an ghadiba allaahu oo kale an ghadiba allaahu anna qadabalaahidii ayay quraada qaarkood akhrin doonaan an qadiba allaahu qadibo oo ficil laga dhigo iyo annadii oo latakfiif la takfiifiyo biqad baa lagu kala faslin qad wanaclamu an qad sadaqtanaa buu ilaahay yidhi an qad sadaqtanaa an iyo sadaqta qad baa lagu kala fasliyey ow tanfiisin baa lagu kala faslin calima an sayakuunu an iyo yakuunuda siinka sayasadaa ayaa lagu kala fasliyey oo nafyin baa lagu kala faslin afalaa yarowna anlaa yarjicu ilayhim qowlan aayaddaa qur'aanka ah an iyo yarjicu laa baa lagu kala fasliyey ow low baa lagu kala faslin low wa an low istaqaamuu calaa dariiqa an iyo istaqaamuu low baa lagu kala fasliyey afartaa ayaa mid ahaan lagu kala fasliyaa wa amaa an an fa tacmalu way camal fali wayejibu waxaana waajibaya fii gayri daruura daruurada gayrkeed waxaa waajibaya xadfu smihaa ismigeega xadafkiisa damiiru shani ee damiiru shaniga ah wa kownu khabarihaa khabarkeega ahaantiisa jumlatan jumlo uu noqdo jumlada oo mafsuulatan la fasliyey in budi'ad haddii lagu bilowdo bificlin lagu bilowdo ficilka oo mutasarifin mutasarifa oo gayri ducaa'in duca kayrkeeda biqad baa lagu faslin ow tanfiisin tanfiis oo siin iyo sawfaha lagu faslin ow nafyin baa lagu faslin ow low baa lagu faslin fasalkani ma waajiba mise waa wanaag waa mas'ale khilaafiya wa amaa anna kelmadda annaa ah, annada almaftuuxatu la fadxiyo fa innahaa iyada idaa khufifad marka la takfiifiyo baqiyad waxay ku soo hadhiyay baaqi ku ahaan calaa maa kii kaanad ay ahayd calayhi dushiisa oo min wujuubilicmaal camalsiinta waajibiddeeda ah laakiin yejibu waxaa waajibaya fi smihaa ismigeega alaaatu umuurin saddex arrimood an yakuuna damiiran kow inuu damiir yahay la daahiran ismi daahirase lama ogola wa an yakuuna bimacna sha'ni sha'ni macnihii waa inuu sito wa an yakuuna maxduufan mid la xadfayna waa inuu yahay waa saddexdaa qodob saddexdaa qodob ayaynu u baahannahay wa yejibu waxaa waajibaya fii khabarihaa khabarkeega an yakuuna inuu yahay jumlatan jumlo laa mufradan mufradse maya fa in kaanad hadday tahay aljumlatu jumladu ismiya hadday tahay ow amase ficliyatan hadday tahay ficliyada oo ficluhaa ficilkeegu jaamid uu yahay ow amase ficliyatan ay tahay ficliyada oo ficluhaa ficilkeegu mutasarifun ficluhaa bay halkaas ahayd facaluhaa baa qoran ficluhaa mutasarifun uu yahay oo wahuwa ducaaun ah lam taxtaj uma baahna ilaa faasilin faasil yafsiluhaa ka fasliya min an an in laga fasliyo looma baahna mihaalulismiya ismiyada waxaa tusaale u ah anta iyo jumlada ismiyada in la kala faslinayn qowluhu tacaala alla qowlkii an ilxamdu mahadi lilaahi bay u sugnaatay allihii rabbi alcaalamiin an iyo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin lama kala faslin ilan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jumladaa ismiyadiihi waa fii maxalli rafcin khabaru an weeyi anta ismigeegiina waa la xadfay waa damiiru shani waa annahu bay ahayd taqdiiruhu annahu alxamdu lilaah weeyi ay alamru washaanu arrinku waxa weeyi alxamdu lilaah fakhufifad waxaa la fudaydiyey anna waxudifa waa la xadfay ismuha ismigeegii waweliyataha waxaa ku xigsatay aljumlatu lismiya jumlo ismiye ah oo bilaa faasilin faasil la-aantii ah wa mihaalulficliyati ficliyada waxaa tusaale u ah allatii ficliyada ficluhaa ficilkeegu jaamidun uu yahay wa an casaa an yakuuna qad iqtaraba ajaluhum an iyo yakuuna waxa an iyo iyo casaada lama kala faslinin sababtuna waxa weeyi casaadu ficil jaamiday noqotay wa an laysa lilinsaani ilaa maa an iyo layse lama kala faslinin sababtuna layse ayaa ficil jaamid ah wa taqdiiru waxa weeye waanahu casaa iyo waanahu laysa wa mihaalu latii tii tusaalaheega ficluhaa ficilkeegu mutasarifun mutasarif uu ahaa wa huwa ducaaun isagoo ducaah ah. waa walkhaamisata marka shanaad an qadiba allaahu allah callaha ha u cadhoodo calayhaa iyada dusheeda waa fii qiraa'ati man khafafa cidda fudaydisay qiradeeda anna cidda fudaydisay wa daada daadkana ee kasrisay welibana anna cidda fudaydinaysa daadkana kasrisay ee qadibo odhanaysa marka la akhriyayo waalkhaamisata an qadiba allaahu calayha waxaan akhrin jirnay anna qadaba allaahi baan akhriyeynay labaduba waa qirooyin sax a weeyaan oo wax khaladi una ku jirin fa in kaana alficlu ficilku hadduu yahay mutasarifan mid mutasarifoo maadi iyo mudaaric leh yahay wa kaana uu noqdo hayra ducaa'in duca hayrkeed wajaba waxa waajibaya an yufsala in laga fasliyo wajaba waxa waajibaya an yufsala in laga fasliyo min an ayaa laga faslin biwaaxidin mid baa lagaga faslin oo min arbacatin afar ka ahaaday wahiya taasina qad weeyaan wa naclamu waxaanu ognahay an qad sadaqtana inaad run noo sheegtay an iyo sadaqa qad baa lagu kala fasliyey liyaclama si uu ogaado an qad ablaquu inay gaadhsiiyeen an iyo ablaqa qad baa lagu kala fasliyey afalaa yar wa xarfu tanfiisi xarfu tanfiis weeye sida calima wuxuu rabbi ogaaday an sayakuunu inuu ahaan doono minkum xaggiinna mardaa kuwa buka an iyo yakuunuda xarfu tanfiis baa lagu kala fasliyey wa xarfu nafyi baa lagu kala faslin afalaa yarawna miyayna ogeyn allaa yarjicu ilayhim inuuna u soo celinaynin qowlan wax hadala inuuna u soo celinaynin alaa yarjicu ilayhim qowlan haddaba antaa iyo yarownadana waxaa lagu kala fasliyey kelmadda laa'ah afalaa yarowna anlaa yarjicu an iyo yarjicu laa baynu ku kala faslinnay walow baa lagu kala faslin naxw waan low istaqaamuu hadday toosnaan lahaayeen anta iyo istaqaamuuda low baa lagu kala fasliyey halkaana afartiiba waynu haynaa wa rubbamaa jaa'a inuu yimaad baa la arkaa fi shicri gabayga dhexdiisa inuu yimaad bikayri faslin fasal la'aantii ki yoon la kala saarin ka qowlihi gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeyi nin gabayaa-a gabay tiriyo wuxuu yidhi calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'liin calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna in la idi diilanayo wa fajaaduu waxay ku deeqeen qabla an yus'aluu intaan la su'aalan biacdami su'lin su tii ugu weynayd bay ku deeqeen biacdami su'lin su-aasha tii ugu weynayd ayay ku deeqeen haddaba calimuu an yu'ammaluuna fajaaduu qabla an yus'aluu biacdami su'lin maxalu shaahidka halkaa inoogu jiraa waxa weeye ereyga an ah ee calimo daba dhacay waa mukhafafa min athaqiila yu'ammaluuna waa khabarkeegii oo jumla ficliya ah antaa iyo yu'ammaluuna faasil ma jiro oo afartii faasil ee qad iyo low iyo xarfu tanfiis iyo xarfu ahaa midna meesha ma yaalleen calimuu waxay ogaadeen an yu'ammaluuna in la idi diilanayo o la rajaynayo fajaaduu markaasay dadkii ugu deeqeen qabla an yus'aluu intaan la su'aalan biacdami su'li su-aashii ugu weynayd ninka aad wax weydii isleedahay hadduu adiga wax ku weydiiyo maxaad odhan aynu kala joogna usoo odhan maysid waxa weeye markii ay ogaadeen in iyaga wax la weydiinayo ayay iyagu dadkii wax weydiiyeen ilah waxaa noogu deeqa ile way arkaan in iyaga lagu soo socdee si looga joogo sado weeyaan markaa wa jaa jaa'a inuu yimaad ayaa la arkaa ismu an anna ismigeegu fii daruurati shicr daruurada gabayga inuu ku yimaado musaraxan bihi kiyoo la caddeeyoon la xadfinba oo hayra damiiri sha'nin damiiru sha'ni hayrkiya fa ya'tii khabaruhaa khabarkeegu wuu iman xiina idin markaa mufradan isagoo mufrada iyagoo jumlatan isagoo jumlo aba waqad ijtamacaa labaduba way kulmeen khabarkii oo mufrada iyo oo jumlo ah fii qowlihi gabayaaga qowlkiisay labadiiba ku kulmeen bianka rabiicun wagaythun mariic waanka hunaaka takuunu himaal bianka adigu rabiicun gubaa tahay wagaythun mayay baa tahay mariicun aad iyo aad cagaarka u soo saara wa anka adiga hunaaka halkaa takuunu waxaad noqonaysaa ahimaala mid u gargaara agoonta iyo dumarka aan waxba haynin waxaynu arkaynaa halkaa bianka rabiicun an baynu haynaa mukhafafa mina haqiilaah halkii ismigeega laga xadfi jiray isagoo damiiru shaniya ah, waxaa laga dhigay kaafka bianka kaafkaasaa laga dhigay kaafka haddaba damiiru shani markaan kaafka ka dhigno kaafka markaan ismigii anna ka dhigno lama xadfin damiiru shanina maaha khabarkii mufrad buu noqdo waa rabiicunta ka dambaysa khabarku jumlu ahaan jiray sida faraha badan wa anka hunaaka takuunu timaal markaynu nidhaa annadaasi waa mukhafafa min athaqiila haye ismigeegii waa kaafkao anka waka waa la sugay waa ismigii damiiru shaanina ma aha maxduufna ma aha khabarkiina jumlo ayuu noqday oo watakuunu himaal wa amaa ka an xarafkii afraadoo la takfiifinayuu doonayaa anna marka la takfiifiyo see loogu dhawaaqayaa anna an baa loogu dhawaaqi inna marka la takfiifiyana see loogu dhawaaqi in baa loogu dhawaaqi ka anna marka la takfiifiyo laakina maxaa loogu dhawaaqi laakina laakin xabadii afraad baan maraynaa oo kaanna ah kaanna marka la takfiifiyo see loogu dhawaaqi kaan kaan baa loogu dhawaaqi wa amaa kaan kelmadda kaan ah fa tacmalu way camal fali wayaqilu waxana yar dikru ismihaa ismigeega in la xuso oo la sheego ismigeega waa la xadfi wa yufsalu waa la kala faslin alficlu ficilka waa la faslin minhaa kaanta ayaa laga faslin bilam baa lagaga faslin ereyga lamabaa lagu kala faslin owqad baa lagu kala faslin ereyga qad-a ah. ka-an iyo haddaba ficilka eegana waxaa lagu kala faslinayaa ama qad ama lam baa lagu kala faslin ka-an laakiin waa caamilo ismigeegana waa la xadfayaa idaa khufifad marka la takfiifiyo ka-anna wajaba waxaa waajibaya icmaaluhaa in la camal siiyo muhmalo laga dhigi maayo kamaa yejibu siduu u waajibayo icmaalu an an camal siinteedu walaakin dikru smihaa ismigeega oo la sheego ayaa agharu ka badan min dikri ismi inna min dikri ismi anna anna ismigeega sheegiddeedii waa markay mukhafafo tahay an tahay walaa yelzamu kamana laazimayo an yakuuna inuu yahay walaa yelzamu ma laazimayo ma waajibayo an yakuuna ismigeegu inuu noqdo damiiran damiir qaalo shaaciru gabayaabaa gabay tiriyey wuxuu yidhi gabayaagu ويوما توافينا بوجه مقسم كان ضامية تعدو إلى وارق السلام ويوما مال توافينا إن أنت يري وحي نقصو قابشا بوجه وجه بي نقصو قابشا وجه أو مقسم لدلالية أما لقرحيي وجه يرؤاد لو قرحيي بي نقصو قابشا ka-an dabyatun deeraabad moodaaba buu yidhi haddaba dabyadaa ah, waxaa la weriyaa in la nasbiyo ka-an dabyatan la yidhaah waxaa kaloo la weriyaa in la jero oo ka-an dabyatin la yidhaah waxaa kaloo la weriyaa in la rafciyo ka-an dabyatun la yidhaah hadda maxalu shaahidkeennu waaba iyada lafteeda ayaynu u soconnaa haddaynu nasbinno wa yowman maalintu waafiinaa wayna soo qaabili biwejhin weji bay nagu soo qaabili wejiga oo muqasamin la dhalaaliyey ama la qurxiyey ka andabyatan deero ayaad mooddaa tacduu laacaysa ilaa waariqi selami sarmaanta caleenteeda ereyga selam waa geedka sarmaanta la yidhaah deero ayaad moodaa inanta haddana sarmaan laacaysa deerada iyo sarm iyo maxaan ku yidhi iyo laacidda way isku soo baxaanoo deeradu hadday wax laacdo qoorteedii marka horeba dheerayd ayaa haddana sii kala jiidaa qoor dheeri baa ka dhalanayasa inanta wuxuu ku ammaanay weji ahaan inay qurux badan tahay qoor ahaanna inay qoor dheer tahay ayuu ku ammaanay ka'an dabyatan tacdu ilaa waariqi salam halkaa ayuu la maray haddaba ka antani waa mukhafafa min ahaqiila oo waa ka anna dabyatan haddaynu nidhaahnana ismigeegii lama xadfin damiirna ma noqonin ee ereygaa caadiga ee dabyada abuu ah iska noqday ismigii yurwa waxaa la weriyaa binasbi dabya dabyada in la nasbiyo calaa annaha iyadu alismu ismi inay tahay waaljumlatu bacdahaa jumlada ka dambaysaana sifatun waa sifo tacduudu waa sifo oo dabyadaa laga sifaynayaa waalkhabaru maxduufun khabarkiina waa la xadfay ka an dabyatan deero deerada oo caadiyatan laacaysa geed ayaa haadihi lmar'a gabadhan la moodaa fayakuun wuxuu noqoni min cagsi tashbiih tashbiiha cagsigiisii buu markaa noqonayaa ka andabyatan deero deerada oo tacduu laacaysa ilaa waariqi selem sarmaantan caleen caleenteeda ayaabad inantan mooddaa kolka waxa weeye deerada eg waa cagsu tashbiih sow ma ahayn inantaa deero u eg muxuu asalku ahaa inantan ayaa deero moodaa sow ma ahayn sarmaan laa laacaysa wuxuu noqonayaa haddaan dabyada nasbinno deerada waxaad moodaa sarmaanta laacaysa inantan eeg deerada lafteedii baa u ekaanaysa xagga qoordheerida inantan kolka yaa sii dheer deerada iyo inantan marka la eego inantaa sii dheer marka isyeelyeelka tashbiiha baabka isyeelyeelka marka la galo ayaa la yidhaahdaa cadceeduba anay ii eg tahay cadceeduba anay ii eg tahay baa la yidhaahdaa halkaad ka odhan lahayd cadceeddaan u egahay caddaanka ayaad odhanaysaa cadceeduba anay i shabahdaa anu ma shabeeyada ay shabahdaa kolka waxa weeye qoor dheerida deerada asalu ah waxay ahayd inuu yidhaahdo inantani waa deero oo kale wuxuu yidhi deeraduba inantanay u eg tahay qoor dheerida inantanunbay u egkaatay kolka deerada asalu ah bay ka dhigan tahay haddaba qoor dheerida waad aragtaa waa fa yakuunu wuxuu noqonayaa min cagsi tashbiih buu noqon ow kaana makaanaha dabyatan calaa xaqiiqati tashbiih ow amase kaana makaanaha makaan ka egan dabyatan ba ahaatay deero calaa xaqiiqati tashbiih tashbiiha xaqiiqadiisii ah wayurwaa waxaa la wariyey birafcihaa in la rafciyo على xadfi calaa xadfi اlismi ismiga maxaanku idhaha xadafkiisa lagu rafciyo oo kaannahaa dabyatun waa sax markaana tashbiih sidii loo baahnaa buu soconaya waidaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay waidaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay mufradan mufrad markuu yahay ow jumlatan ismiyatan jumlo ismiye-a markuu yahay lam yaxtaj uma baahna lifaasilin shay kala saara ka anta iyo khabarka lifaasilin uma baahna oo falmufradu mufradku waa ka qowlihi kaan dabyatun markaynu iska godayno waa fii riwaayati man rafaca waaljumlatu lismiya khabarka kaan oo jumlo ismiyiihina waa ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa kaan sadyaahu xuqaani ninka odhanaya inan buu ammaanayay oo wuxuu yidhi wanaxrun mushriqu lowni kaan sadyaahu xuqaani ama wanaxrin wanaxrin mushriqi wanaxrin mushriqi lowni kaan tadiyaahu xuqaani waxaa jira wanaxrun in la godana waa la arkay in la kasriyo wanaxrin la yidhaahna waa la arkay laakiin kutubta waxaa u badan ama ragga luqaddu ay qaateen beynanka in layska kasriyo oo wanaxrin la yidhaa ayay qaateen wowgana waa ruba laga dhigo masaladana xagga gabayaagu way ku kala duwan yihiinoo afar weji kii la doono ayaa la warin karaa qole waxay yidhaahdeen wanaxrin oo ereyga naxrin bayba ka dhigaan ankaygu wanaxrun buu qorayaa qolena waxay yidhahdeen wakhadim wakhadin mushriqi lowni kaan hadyaahu xuqaani wakhadin bay yidhaahdeen qolana waxay yidhaahdeen sadrin waxay yidhaahdeen wasadrin mushriqi nowri wasadrin mushriqi lowni kaan hadyaahu xuqaani qolana waxay yidhaahdeen wawejin wawejhin mushriqi lowni kaan hadyaahu xuqaani inta afarta wejiba waa lagu wariyaa inan buu ammaanayay ninkan gabayga tirinaya wuxuu yidhi wa naxrin allabadanaa dhuun iyo qoor mushriqi lowni midabkiisu uu aada u dhalaalayo u cad yahay qoorta waxaa loo soo qaataa cadaanka haddii qoorta loo soo qaato inta badan waa meelaha laga dhidido ee qofku ka uskagaysto xagga nadaafaddaa loo soo qaadanayaa mushriqi lown waa inan gaariya oo wax uskaga oo qoorteeda aad ku arkaysaa ayna jirin dhinac kalena waa loo soo qaataayo waa dhaska iyo cadceedda inta kale jidhka kale dee mar maraa qarinaysa laakiin way muuqataa iyadu wa naxrin badanaa qoor mushriqi lowni midabkeegu uu dhalaalayo ka ansadyaahu ka ansadyaa saaxibihi qoortaasi qofka ay ku taal labadiisa naasood waxaabaad moodaa xuqaani baad mooddaa aagaan yar aagaan yar baad mooddaa ama foolmaroodi baad mooddaaba laba foolmaroodi haddaba waxaa jira labadii naasood ee inantu ay lahayd ayuu ammaanayaayo tashbiih buu geliyey wuxuu yidhi tashbiihii wuxuu ka dhigay aagaan aagaanka waxaa loo yaqaanaa dhiil yar oo la qoro dhiilka yar ee la qoro ayaa la moodaa kolkaa wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo inanta naasaheega laba dhiil unbaad moodaa laba dhiil ilaahay inuu halka laabta u saaray baad moodaa kolkaa talowma wuxuu ku ammaanayaa naase waaweyni waaba ceebe qofka naasihiisa xaddhaaf noqda waa ceeb weeyaan kolkaa naase waaweyni kuma ammaanaye waxaa loo jeedaa kuusni iyo adayg buu ku ammaanayaa xaggaasuu u jeedaa haddii aynu nidhaahno foolmaroodina waa la heli karaa la qoray iyadana waa la isticmaalaa waayo siduu ilaahay ragga gadhka ugu qurxiyo ayuu dumarkana naasaha ugu qurxiyaa siday caaisha ku dhaaran jirtay caaisha waxay ku dhaaran jirtay ilaaha dumarka ku qurxiyey naasaha siduu raggaba gadhka ugu qurxiyey kolga waxaynu arkaynaa waa shay qurux u aweeyaan ah ka-an sadyaahu xuqaani maxalushaahidkeennu waxa weeye ka-an sadyaahu xuqaani ereygaa ka-an a laga dhigay ismigiina waa la xadfay khabarkiina jumla ismiyo waxaa laga dhigay mubtadiya khabar ah sadyaahu iyo xuqaani jumladaa ismiyada ah ayaa fii maxalli rafcin khabaruka can a khabaruka can ayay jumladaasi noqotay waana ismiyo maxallu shaahidkeennu waa khabarku markuu jumlo yahay inaan ka an laga faslinaynin wain kaana hadduu yahay ficlan ficil hadduu yahay wajaba waxaa waajibaya an yufsala minhaa in laga fasliyo imaa bilam in lagaga fasliyo ow qad iyo qad in lagaga fasliyo falawalu ka hore lam lagaga faslinayaa ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi kaan lam taqna bilamsi shalay inayna ku oolin baabad moodaa ka-an iyo taqna waxaa lagu kala fasliyey ereyga lam ah wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa weeyi kaan lam yakun bayna alxajuni ila asafaa aniisuun walam yasmuur bimakaa tasaamiruun nin gabayo-a gabay tirinayo wuxuu leeyahay kaan lam yakun waxaabaad mooddaa inuuna ahayn bayna alxajuuni halkii xajuun la odhan jiray ila safa ilaa buurta safa inta laga soo gaadhayo xajuun iyo safa inta ka dhexle waxaabaad moodaaba aniisun qof la weheshadaa inuuna ku noolayn qof lala hadlo ama qof la weheshado oo halkaa ku nooli ma jiro buu leeyahay waa laga tegey qariib qariib baa laga noqday orladiiba qariib bay noqotay walam yasmur inuuna ku cawaynayn ayaa la moodaa bimakata fii maka magaalada maka gudaheega saamirun qof caweeyaa makana inuuna qofba ku cawaynaynin baaba la moodaaba buu yidhi maxalu shaahiidku waa ka an lam yakun ka-an iyo yakun waxaa lagu kala fasliyey ereyga lam-a ayaa lagu kala fasliyey oo faasilku uu yahay wahaani ka labaad ka qowlihi waa gabayaaga qowlkiisa waa marka qad lagu kala faslinayo azifaan tarafculu gayra ana rikaabana lamaa tazul birixaalina wakaan qadiin azifa waxaa gaadhay ama dhowaaday ataraxulu guuriddii ayaa dhowaatay hayra ana rikaabanaa ha ahaatee gaadiidka yagii lamaa tazul weli kamay zuulin birixaalinaa guryaha yagii ay fadhiyeen wakaan qadin wakaan qad zaalad waxaabay sigaysaaba inay hadda dhaqaaqdo awrtii weli ma guurin oo ma raranin laakiin way sigaysaa hadda inay guurto ay rarato azifa waxaa dhowaaday ama gaadhay ataraxulu rarashadii hayra anna rikaabanaa laakiin gaadiidka yagii lamaa tazul weli kama zuulin birixaalina halkii rarku uu noo yaallay kamay zuulin wa ka-an way segtay laakiin inay ka zuusho haddaba ka iyo qad waxay kaan iyo ficilka zaalad ah ee la xadfay waxaa lagu kala fasliyey ereyga qad abaa ah lagu kala fasliyey ey wa kaan qad zaalad faxadafa alficla ficilkiibuu iska xadfay halkaa culimo takfiifkii baynu kaga soo baxnay imise xaraf oo la takfiifiyey buu sheekhu sheegay afar buu sheegay muxuu ka aamusay lixdii leyte iyo lacalla ayuu ka aamusay labada leyte iyo lacalla in la fudaydiyo in kale sheekhu kama hadal waxaa la yidhaha leyta maxaa laga fudaydin mayadaa shidnaydba marka hore layta lamaba fudaydiyo waayo wa dee erey oo xagga dambe shad ku dhammaadaan la fudaydinayey laytana maba shadnaa ereyga lacalla haddaan soo qaadannona luqooyinka carbeed oo dhan markii dib loogu noqday luqad qura oo takhfiifinaysa waa la waayey lacalla waa lacalla iyada xagga hore waxbaa laga bedbedelaa oo calla waa loogu dhawaaqaa lacallana waa loogu dhawaaqaa laakiin takfiifkeega lama ogola labadaa lama takfiifiyo inaga inaga daaya haddaba waa afarta hore uun khabarka talow khabarkoogu dhexda ma galaa oo khabarku inna wa akhawaatuhaa khabarka ay qaadanayaan xuruufta iyo ismiga ma kala dhex galaa lama ogolo mayee arrinkaasi arrin la ogol yahay ma aha oo sinaba lagu ogolaanayo walaa yatawasadu ma dhexdhexaysto khabaruhunna khabarkoogu ma dhexdhexaysto oo bartanka ma galo ilaa darfan daraf inuu yahay ow majruuran ama majruur inuu yahay mooyaane daraf iyo majruur labadaas unbaa la ogol yahay waayo qaacidaa odhan jirtay darafka iyo jaar iyo majruurka waxaa la waasacsadaa kayrkood inan inan la waasacsan naxwu ina fii daalika arrinkaa waxaa ku sugan la cibratan cibro ayaa ku sugan innadu waa xarafkii naasikha ee mubtadihi khabarka gelayey la cibratan cibrada aynu arkaynaana waa ismigii inna xagga dambeu maray fii daalika jaar iyo majruurkaasi waa khabarkiioo soo qadimay haddaba khabarku wuxuu soo qadimi karaa o dhexda geli karaa hadduu daraf yahay ama jaar iyo majruur ilayn iyaga waxaa la waasacsaday hayrkoodina la waasacsan inna ladaynaa agtayada waxaa ahaatay ankaalan cuquubooyin baa ahaatay ereyga inni waa xaraf naasikha ismi iyo khabar buu u baahan yahay ismigii waa ankaalan waana mansuub khabarkii wuu soo qadimay oo waa ladaynaa ilin daraf buu noqdaye walaa yajuusu ma bannaana fii haadalbaabi baabkan kuma bannaana tawasudulkhabari khabarka oo barhtanka galaa oo dhexdhexaysta baynalcaamili caamilka iyo wasmihi ismigiisa walaa taqdiimuhu kiyoo la hormarinayo calayhaa iyada laga hormarinayaana ma bannaana kamaa jaaza siduu kaasi u bannaanaa fii baabi kaana kaana baabkeega oo kale walaa yuqaalu lama odhan karo inna qaa'imun zaydan oo zaydan waa ismigii oo ta'akhuray qaa'imunna waa khabarkii oo qadimay lama odhan karo sidaa kamaa yuqaalu sida loo odhanayo kaana qaa'iman zaydun way iska bannaanayd kaana markuu yahay walfarqu farqiga baynahumaa labadan udhexeeya ana alafcaala ficiladu amkanu way ka makansi badan yihiin ka awood badan yihiin fil camali xagga camalka min alxuruufi xuruufta oo fa kaanad waxay ahaatay axmalo mid ka dulqaad badan oo ka qaadid badan lian yutasarafa in lagu tasarufo fii macmuulihaa macmuulkeega wamaa axsana maxaa ka wanaagsan qowlabna cunaynin ina cunayn qowlkiisii yashku isagoo ka cabanaya ta'ahurahu ta'ahurkiisii iyo absaanka ku yimid buu ka cabanayaa muxuu yidhi kaanii iyo min akhbaari inaa walam yujiiz lahu axadun fi naaxwi an yataqadamaa wuu habsaamay wuxuu ka cudur daaranayaa habsaan ta'ahurkuu ka cabanayaa wuxuu leey maxaa aniga lay xagga dambe lay mariyey maa lay ogolaada inaan xagga hore maro waan isfahmay buu yidhi waxa xagga dambe lay marinayo waranuu khabarkii inaa noqday buu yidhi khabarka inna khabarka innana cidna uma ogolo taqdiim buu yidhi dee khabarkii innana daba aanu noqday ka kaanii aniga waxaad imoodaaba min akhbaari inna inna khabariyadooda inaan ka mid ahay khabarkii inna ayaan ka mid noqday walam yujiz uma bannayn lahu isaga axadun axadna waa khabarka eh fi naxwi naxwaha dhexdiisa an yataqadama inuu xagga hore maro khabarka inna cidna ma ogola in xagga hore la mariyo wa waxaa laga soo reebayaa من daalika kaa mancigaa taqdiimka khabarka la diiday ما إذا kaana alkhabaru khabarku markuu yahay darfan daraf markuu yahay ow jaaran wa majruuran ama jaariya majruurba markuu yahay من min daalika wayustanaa waxaa la soo reebayaa min daalika mancigaa laga soo reebayaa maa shay baa la soo reebi shaygaasina waa idaa kaana alkhabaru khabarku markuu yahay darfan daraf markuu yahay ow jaaran wa majruuran ama uu yahay فإنه يجوز وحبنان فيهما لبدا دحدودا أن يتوسط إنه دحد قالوا لأنهم لقويينتو قد يتوسعون ويبلارسدين فيهما إياك دحدودا ويبلارسدان ما لم يتوسعوا إنينا بلارسنين في غيرهما غير كود كما قال الله تعالى سيدا ألا أوليهي إن لدينا أكتا يضا وحا هذي أنكالا عقوبوين وجحيما إيا نارت جحيما وضرف خبرك وحو حقه هنا أمري inna fii daalika kaa waxa ku sugan la cibratan cibro ayaa ku sugan liman ayay ugu sugan tahay yakhsha ilaahay ka baqaya la cibratan waa ismigii xagga dambe u maray fii daalika waa khabarkiioo hor maray waayo dee waa jaar iyo majruur waistakhnaytu waxaan kaga kaaftoomay bitambiihii baraarujintayda cala imtinaaci tawasud tawasudku inuu mamnuuc yahay markaan kugu baraarujiye waxaan kaga kaaftoomay fii gayri mas'alati darfi darafka mas'aladiisa hayrkii iyo waljaari waalmajruur jaar iyo majruurka mas'aladooda kayrkood waxaan kaga kaaftoomay cani tambiihi baraarujin ayaan ka kaaftoomay cala imtinaaci taqadum horumarku inuu mamnuuc yahay aan kugu baraarujiyo khabarka kol haddaynu nidhi dhexda ma galo oo ismiga iyo innada dhexdooda ma galo ma odhanaysaa muxuu sheekhu uga hadli waayey haddaba innada ma ka hormaraa haddii dhexgalkiiba la diiday horumarkuna waa min baabi owlaa buu ku yidhi uma baahni waan ka maarmay buu ku yidhi taa inaan kugu baraarujiyo lianna imtinaaca ka ashalkaa oo mamnuuc noqda yastalzimu waxa ka laazima wuxuu dhash laasimsanayaa imtinaaca gayrihi gayrkii oo mamnuuc noqda bikhilaafi alcagsi cagsigu se kama dhasho walaa yalzamu kama laazimayo kama dhalanayo min dikrii sheegidayda tawsiitahum inay dhexda geliyeen aan sheegay adarfa darafka iyo walmajruura an yakuunuu inay yihiin yujiizuuna kuwa bannaynaya taqdiimahu darafka iyo jaariya majruurku inuu xagga hore mari karo kaas kama dhalanaysa inay taa ogolaadeen liannahu laa yelzamu kama kama laazimayo kama dhalanayo min tajwiizihim banayntooda fil asali ka fudud dhexdiisa ay baneeyeen tajwiizuhum kama laazimayo banayntooda fii hayrihi ay baneeyaan waa dhab weeye haddaba halkan iminka halkaasaynu kaga soo baxnay masaa'ilkii guud hal mas'alea inoo dhiman mas'alada inoo dhimani waxaa weeye inna iyo anna goormaa innada hamsaha la kasriyaa goormaa annada hamsaha la fadxiyaa goormay labada wejiba banaanaadaan saddexdaa mas'alo kitaabkeennii ruuxulicraabka ayaan si fiican mas'aladan ugu soo marnay si fiican baynu ruuxulicraabkii ugu soo marnay meelaha sagaalkii meelood ee inna hamsaha la kasrinayey iyo sideeddii meelood ee inna hamsaha la fadxinayey iyo adu dhammaan waynu soo marnay wejiyadii meesha ku jirayba wa tugsaru inna waa la kasrin oo innabaa loogu dhawaaqaya anna lagu dhawaaqi maayo filibtidaa'i bilow markay dhacdo inna hadday bilow dhacdo anna lama odhan kara inna ayaa la odhan naxwo innaa anzalnaahu annagaa soo dejinnay qur'aanka fii leylati alqadri habeen leylatulqadar aanu soo dejinnay innaa maadaamay bilow tahay annaa lama odhan karo inna ayaa waajibtay waa kow wa bacda alqasami dhaarta dabadeedna inna ayaa waajibi naxwo xaamiim walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini kala cadcadaynayey axkaamta ama almubiini isaguba caddaa ereyga almubiin ah laba macno ayay mufasiriintu ku sheegaan in la yidhaha almubiin isagaa wax caddeeya iyo in la yidhaha almubiin isagaa iska cad oo xaqnimadiisaa iska cad walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini caddaynayey e eh, innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinnay inaadaasi waa hamsaha in la kasriyo waayo waa jawaabulqasab walkitaab baa dhaara mar hadday dhaarba daba dhacayso innabaa la odhan waalqowli wa bacda alqowli qowlka dabadiina innabaa la odhan oo ta saddexaada qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay innii hamsaha in la kasriyaa waa laazim waayo qaala bacdal qaala ayuu dhacay qaala ayuu daba dhacay wa qablo laami laamta horteedna inna in loogu dhawaaqo ayaa laasimaysa laamtii mucalliqada ahayd wallaahu yaclamu allaa og innaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisii inaad tahay innakada in inna la yidhaah waa laazim waayo laam bay dee ayaa daba dhacay la rasuuluhu ah hadduuna laamkaasi jiri lahayn anna ayaa la odhan lahaa sida faclam annahu laa ilaaha ila allah loo yidhi faclam annahu anna waa la yidhi waa laam baan dee khabarkii ku jirin sharaxa bal haddaan eegno tugsaru waa la kasriyaa inna fii mawaadica meelo ayaa la kasriyaa axaduhaa meelaha midkood an taqaca waa inay dhacdo fi ibtidaa'i ljumlati jumlada bilowgeega waa inay dhacdo ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeye innaa annaga ayaa anzalnaahu qur'aanka soo dejinnay ama innaa annaga ayaa acdaynaaka ku siinay alkawhara khayr badan alaa inna awliyaa allah ilaahay awliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim dushooda ma aha walaa hum yaxsanuun mana mrugoodaan asaanika labaad bacda alqasami waa dhaartag dabadeed ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeye xaamiim walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay almubiini caddaynayaye innaa annaga ayaa anzalnaahu soo dejinnay yaasiin walqur'aani qur'aankii baan ku dhaartay alxakiimi xikmadda lahaa ee innaka adigu la mina almursaliin mursaliinta ayaad ku jirtaa xakiim xikmad buu leeyahay ama xakiimba isagoo alla sugay ahaalis mas'alada saddexaad an taqaca waa inay dhacdo maxkiyatan iyadoo lagu xikaayoonayo lagu warramayo bilqowli qowl ka qowlihi tacaalaa oo kale weeye qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay alraabicu ka afraad an taqaca laamu laamtu waa inay dhacdo bacdaha iyada dabadeed ka qowlihi tacaalaa oo kaleba weeyi wallaahu ilaahay baa yaclamu u cilmi leh innaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisii inaad tahay wallaahu yashhad ilaahay wuxuu ka markhaati kacayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin fa kusirad waa la kasriyey bacda yaclamu iyo wayashhadu wain kaanad haba ahaata qad futixad mid la fadxiyo bacda calima iyo washahida oo fii qowlihi tacaalaa calima allaahu annakum calima allaahu alle wuxuu ogaa annakum idinku kuntum inaad tihiin takhtaanuuna kuwa khaa'imaya anfusakum nafihiinna annakum inna lama odhan karo shahida allaahu alle wuxuu ka markhaati yahay annahu sha'nigu inuu yahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ilaa huwa isaga mooye wadaalika kaasi waa liwujuudi laami laamka joogiddiisa fil awalayni labada hore uu joogo duuna alaakhirayni labada dambese ma joogo wayajuusu waxa bannaan dukhuululaami laamka gelidiisa calaa maa kii uu galo ta'akhara dembeeyey oo min khabari inna inna khabarkeega almaksuurati la kasrinaya ah aw ismihaa ama ismigeega ow maa tawasada ama ka dhexdhexaysta oo min macmuulilkhabari macmuulilkhabar iyo aw ilfasli fasal ah halkan wuxuu doonayaa horta saw inna waa akhawaatuhaa lama yidhah inna waa akhawaatuhaa mise waxaa la yidhaha anna waa akhawaatuhaa laakina waa akhawaatu akhawaatuha maad aragteen weligiin kitaab leh laakina waa akhawaatu ama lacala waa akhawaatuha maad aragteen ma jiro inna waa akhawaatu baa ayaa ayaa jira ereyga inni ihi maxaynu isla ognahay inna waa maxay ereyga inna muxuu noqonayaa waa ummulbaab baa loo yaqaanaa inna waa ummulbaab haddaba inna markaynu umulbaab leenahay ereyga inna ah ayaa ummulbaab ah markaynu leenahay oo baabkan oo dhan inna ayaa rasmi u ah markaynu leenahay khasaa'is iyo waxyaabo daliila ah waa inaan helnaa khasaa'istiibuu hadda sheegaya innadu waxay la gaar tahay afar meelood mid ahaan ayaa laam lagaga daraa laamku daridduna waajib maahae waa jaa'is kow innada laam khabarkeega waa lagu daraa laam khabarka inna ayaa laam lagu darayaa maxaan odhanayaa ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiir khabiirun waa khabaree laam baa lagu daray ina rabbahum bihim yowmaidin la khabiir haddii la doono ismiga ayaa lagu darayaa ismiga laakiin waa inuu xagga dambe maro ismiga iyo khabarka kolba kolba u dambeeya lagu daraya ina fii dalika la cibratan cibratan hadda waa ismigii ine mansuubka ahaa laamkan waa laam ina ay la gaar tahay weeyaan ina unbaa la gaara ismigiibaa lagu daray oo khabarkiibaa lagu daray waxaa lagu daraa damiiru shaniga ama damiirulfasligaa lagu daraa ina haada lahuwa alqasasu alxaqu bartan buu galaa damiirkaasi damiirulfasligu lahuwa laamkaasi waa laamkii ina ay la gaar ahayd waxaa lagu daraa macmuulu khabarka hadduu wasadka yimaado inna zaydan ladacaamaka aakilu ladacaamaka afartaa meelood ayaa innada laamka lagaga dari karaa ama ismiga kaga dar ama khabarka kaga dar ama macmuululkhabarka ku dar ama damiirulfasliga ku dar afartaa meelood inna uunbaa la gaarahe anna waa ka mamnuuc laakinana waa ka mamnuuc lacalla waa ka mamnuuc leyta waa ka mamnuuc ku darida laamkuna waajib maaha wayajuuzu buu sheeku cibaareeyey yajuuzu muxuu sheegayaa wayajuuzu inuuna xukunkani xukun jaa-iza inuu yahay buu sheegayaa wayajuuzu waxa bannaan dukhuulu laami laamka gelidiisa ayaa bannaan calaa maa kii uu galo ta'akhara dembeeyey oo min khabari inna inna khabarkeega ah innadii almaksuurati la kasrinayey aw ismiha ama ismigeega ah kow ow amase maakiibuu gelayaa tawasada bartanka galay oo min macmuuli lkhabari macmuululkhabar ah khabarku kuu ku camal falayo aw ilfasli eh, ama damiirulfasl ah halkaasi waa xukun ay ina la gaar tahay waxaa kaloo jira culimo oo innadu ay la gaar tahay innada marka mukhafafo laga dhigo haddii la ihmaaliyo macnaheeguna una daahir ahayn laan baa iyadana meeshaa yimaada oo laan baa lagu daraa wain kaanat lakabiiratan waa lakabiiratan laamkaa ku jira wain kaanat lakabiiratan inta haddii la ihmaaliyo innada in in loogu dhawaaqo macnuhuna uuna daahir ahayn laam baa loo baahan yahay laamkaasi muxuu qabtaa intii shardiyada ahayd ee labada ficil jasminaysay iyo inta innada la fudaydiyey ka socota labadaasaa lagu kala garanayaa ama inta naafiyada ah iyo intana lagu kala garanayaa dheh in naafiye ah iyo inta mukhafafa min ahaqiila loo yaqaan ayaa laamkaa lagu kala garanayaa wayejibu laamkaasi waa waajib isagu markaa ah, laamka dambe waa waajib wayejibu waxa waajibaya yejibu uu cibaareeyey maca almukhafafati mukhafafada maceega waxa wayejibu wuu waajibi laamkii maca almukhafafati mukhafafada maceega in uhmilad haddii la ihmaaliyo oo ayna caamilo ahayn hadday caamilo noqoto laamka looma baahna waayo inta naafiyada ah iyo inta mukhafafada ah camalkaa lagu kala garanayaa oo walam yadhar uuna muuqanin almacnaa macnuhu macnuhu hadduu muuqdana laamka looma baahna yajuusu waxa bannaan dukhuulu laami libtidaa'i laam laamulibtidi'ihi inuu la xidhiidho inuu galo bacda inna inna debadeed innada almaksuurati la kasrinayo calaa waaxidin mid buu geli oo min arbacatin afar ka ahaaday isnayni laba muta'akhirayni dambeeya iyo wasnayni laba mutawasidayni bartanka galay فأما المتأخران لبدا دنبيا فالخبر وخبرك نحو وإن ربك ربك لذو مغفرة دنبي داف بأساحيب يهي أو هذا اللامك والذو لامك كتيرا هل كل لامك أسيقالين وخبر إن والاسم إيا اسمك نحو إن في ذلك كاوح كدحسغا لعبرة عبرة أيا كدحسغا لعبرة منصوب بين قطوة اسمك يوتا أخري خبركنا وفي ذلك اسمك بهذا اللامك قالين wa ama almutawasitaani labada bartanka gelayaa fa macmuululkhabari waa macmuululkhabarkii naxwu ina zaydan zayd ladacaamaka kay wuxuu qorayaa lidicaamiki lidicaamiki waa khalad ladacaamaka baa la doonayaa ina zaydan zayd ladacaamaka cuntadaada ayuu aakilun cunayaa wa damiiru iyo damiirka almusamaa lagu magacaabo cinda albasriyiina faslan wa cinda alkuufiyiina kuufiyiinta agtoodana cimaadan lagu magacaabo naxwu ina haadaakani lahuwa alqasas waa qisooyinkii alxaqu dhabta ahaa weeyi haddaba lahuwadaa laamka ku jira ayaa adamiirkaa damiirulfasliga a ah akii galay wa innaa annaga la naxnu annaga ayaa assaafuuna safanaynaa la naxnu naxnudaasaa damiirulfasliga laamkiina wakaa wa innaa annaga la naxnu annaga ayaa almusabbixuun kuwa tasbiixsanaya ah la naxnu laamkaasi waynu aragnay halkuu ku jiro waqad yakuunu wuxuu ahaan karaa dukuulu laami laamka gelidiisu waajiban waajib buu noqon karaa laamkaa gelidiisu waajib buu noqon karaa waqad yakuunu wuxuu noqon karaa dukuulu laami laamka gelidiisu waajiban waajib buu noqon wadaalika kaasina idaa khufifad waa marka la fudaydiyo inna wa uhmilad ee haddana la ihmaaliyo oo walam yadhar uuna muuqanin qasdulisbaati isbaat u qasadku isbaatka in loo qastayaa ayna muuqanin nafyigiibuu iska ilaalinaya ka qawlika oo kaleba weeye in zaydun zayd la mundaliqun wuu tegayaa hadda waa muhmalo qasdulisbaatna ma muuqanayo haddaan laamkaa la keenin markaad laamkaa aragto waxaad ku macnayni zayd wuu tegayaa haddaad laamka weydana waxaad ku macnayni zayd ma tegayo in zaydun mundaliqun zayd ma tegayaad ku macnayn waa diiddo kolka waxaa lagu kala garanayaa waa laamkan wainamaa wajabad way waajibtay haahunaa halkeennan farqan si loo kala saaro baynaha iyada iyo wa bayna in inta annaafiyati naafiyada ah, kalatii ta fii qowlihi tacaala alla qowlkii ku sugan ba weeyi in cindakum agtiinna ma aha min suldaanin wax awooda oo bihaadaa kanad u haysatiin awood ma haysiin walihaadaa tusamaa waxaa lagu magacaabaa alla ama laamtan alfaariqa baa lagu magacaabaa khilaaf baana ka jira laamta magaceega sheekheennu magac buu ina soo siiyey wej khilaafna inooguma sheegin laamulibtidun buu ina soo yidhi markii dhaweyd laakiin masaladu waa masale khilaafiya laamka wuxuu yahay walihaadaa tusamaa allaam waxaa lagu magacaabaa alfaariqa liannahaa iyadu faraqad waxay kala geysay beyna nafyi nafyigii iyo walisbaati isbaatkii fain ikhtalla hadduu dhinmo shardun shardi hadduu dhinmo oo min ahalaaثati saddexdaa shardi ah kaana dukhuuluhaa geliddeedu waxay noqon jaa'isan jaa'iz bay noqon laa waajiban waajibse ma noqonayo saddexda shardi een soo sheegnay ma xasuusataa waxa weeye takfiifkii iyo ihmaalkii iyo cadamu duhuuri اlqasdi saddexdaa shardi haddii miduun la waayo dukhuulku waajib maaha waa licadami liltibaas iskuma biirayaan oo iskuma khaldamayaan wadaalika kaasina idaa shudidad waa marka la shadee la takfiifin waayo ina zaydan qaa'imun ow khufifad waa la takfiifiyey wa ucmilad waa la camal siiyey ina zaydan in zaydan qaa'imun in zaydan qaa'imun ow khufifad waa la takfiifiyey wa uhmilad waana la ihmaaliyey wadaahara almacnaa macnaheegii baana daahiray ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye أنا ابن أبات الضيم من آل مالك wain maalikun kaanat kiraama almacaadini ana anigu buu yidhi ibnu ubaati daymi dulmiga kuwa diiday wiilka ogii baan ahay horta aan isfahanna buu yidhi aniga waxa i dhalay dadan weligoodba la dulmin dulmigaba dadan ogolayn baa i dhalay buu yidhi ana anigu ibnu ubaati daym dulmiga kuwii diiday inankoogii ayaan ahay oo min aali maalikin ree aalu maaliga reerka iyaga waa taqaani waa min aali maalig ree maalig baan ahay buu yidhi ree maalig miyuu caayayaa mise wuu ammaanay wuu ammaanay waayo muxuu yidhi weligoodba lama dulmin buu yidhi dulmigama ma ogolaadaan buu yidhi haddaba waa ammaan bal intan dambe eg in maaliku nimanka ree maalig la yidhaahdaa kaanat waxay ahaadeen kiraamalmacaadini qabaa'isha iyo usuusha kuwa ugu sharafta badan reerkii ugu sharafta badnaa buu ilaahay iga dhaliyey buu yidhi in maalikun kaanat kiraama almacaadini haddaba markaan eegno wa in maalikun kaanat kiraama almacaadini ereygaa in ah manaafiyaan ka dhigaayo waxaan idhaahdaa wain maalikun ree maalig ma kaanat ma aha kiraamalmacaadini dadka ugu sharafta badan dadka ma aha ma idha oo sharaf ma leh mise sharaf bay leeyihiin baan idhaa horta waa reer maalig reerkooguna ammaanayey ma nafyi sharaftu u diidaya mise wuu u sugayaa qasdulisbaatkiimuna waadix ahayn looma baahna laamkii wain maalikum lakaanat ma odhan haddaba wain maalikum kaanat kiraamalmacaadini ayuu yidhi saddexdaa shardi haddii la waayo mid ahaan haddii la waayo dukhuulku waajib maahee jaa'iz ayuu noqonayaa in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam suaalihii baa inoo bilaabmaya culimo shalay waxaynu tilmaannay inay su inoo jiraan baynu tilmaannay masaaxiifta inoo soo saara isla shalay halkaynu maraynay un baynu su'aalaha ka sii wadaynaa haddii rabbi ogolaado labada aayadood ee ugu horreeya ayaynu shalay qaadannay suuraddeen qaadannay suuratulmacaarij soo ma aha labada xalqadood ee ku xiga labadii xalqadood sheekh maxamed soo yeedhi labada xalqadood ee ku xiga uun yeedhi ya xalqatu bnu malik iyo xalqatu shaykh اlislaam labada xalqadood ha istaagaan xalqatu bnu maalig iyo xalqatu shaykh اlislaam labada xalqadood ha istaagaan waa kum iyo kuma haye sheekh maxamed wowna maqlayaabe haye ayo kale ismaaciil sulaymaan cabdixakiim cabdi xakiin soo yaro dhowow sheekh maxamed baa ku horeynaya min allaahi di lmacaariji tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin waxaan doonayaa tacruju aayadda saddexaad baad sheekh maxamedow ka bilaabi waad icraabaysaa markaa tacruju almalaa'ikatu waaruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin ya تعرج هو محي فعل مضارع هي منصوب مسمى مجزوم مسمى مرفوع ومرفوع هي علامة رفعونه وضم ظاهرة الشيخ والله إنه يرحي يستا موبيل كما كتابك ها كتابك ها يا واصح وايهي واصح جزاك الله خير تعرج الملائكة تعرج وفعل مضارع هي almalaa'ikatuna waa faacil haye waruuxu waxay ku cadfan tahay malaa'igta haye halkuu ku tacaluqaya jaariya majruurkaasi tacruju haye haye ma fiidoo qura jaariya majruura fii iyo yowm baa jaariya majruura haye haye ficil mudaaric miyaa tidhi ficil maadi haye kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin miqdaaruhu waa ismigeegii haye miqdaaruhu waa ismu kaana haye miqdaaru waa maxay baa tidhi ismu kaana waa sax haddana waa maxay xil labaad bay haysataa laba xile haddana oo haddana haye waa mud ya waa maxay baa tiri miqdaar magacun baan doonaya waa mudaaf ha waa saas wey waa mudaaf haye ha'duna هأذن هو مضاف إليه وفي محل محل هأذاسي وفي محل جر تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسين hamsiin inay khabar tahay baad u haysataa waa sax waa yahay bal halkaa hadda ii daah ya maad ku noqonaysaa waa yahay khamsiin baa khabarkiiya waa si fiican hamsiin waa mudaaf soo maha haadana oo kol hadday hamsiin mudaaf tahay maad ku waafaqsan tahay hamsiin inay mudaaf tahay aayadda hamsiin ma mudaaf ileyhi baa mise waa mudaaf oo waa khabaru kaana inaad tidhi baan moodayey kaana hadday khabar u noqoto mudaafun ileyhi ma noqon karto ma ogtahay fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sanatin waa mudaaf haye ma ku tahay sidaa haye okay hamsiina eh, kelmaddaa maynaan gaadhin inaan si fiican u sharaxno maynaan waa cadado kitaabkeennan horta kawaakibka maynu ku dhiganay waan ku dhigannay soo maayn laakiin wuu yareeyee kanaynu si fiican ugu arki doonaa iska daaya waxba ha isku dhibine khamsiina ayaa khabara waa mudaaf haynu odhannina hadduu mudaaf noqon lahaa nuunkaa la xadfi lahaa oo maxaa la odhan lahaa khamsii baa la odhan lahaa dee khamsiina maaha mudaaf ma aha lamaba idaafeeyaba sidaynu ognahay kolka insha allah waxba mushkilad male san alfe unbaa mudaafa sanatinna waa mudaafun ilayhi ereyga alfeana waxaa la ecraabaa alfaadulcuquudka waxaa daba dhaca mufrad mansuubo la yaqaano ayaa daba dhaca iska dhaaf halkaa iigu daa sheekh maxamedow waxaad eh, ninkanaad ka faa'iidaysani markaa min allaahi dilmacaariji aayadda labaad aayadda saddexaad shalay maynaan qaadan min allaahi dilmacaariji yaa mintu waa maxay xarfuljar haye allahina waa ismi majruur haye jaariya majruurka halkuu ku tacalluqayaa daafica ismiga faacila buu ku tacalluqayaa haye diidu waa sifo majruur mise marfuuc mise mansuub majruur calaamatljarka ya-da haye waa asmaau lkhamse haye diid waa mudaaf almacaarijina waa mudaafun ilayhi waa majruur miyaa calaamatuuljarku maalaayan siiqatu muntaha aljumuuc weeye maxaa loo kasriyey waa siiqatu muntaha aljumuuce maxaa loo kasriyey waa asha may idaafada dee mudaafkun buu noqon lahaaye waa asha jazaaka allah khayr weli ii taagnow aayaddii sheekh maxamed way dheerayde aayadda adnaan kuu yar dheereeye aayadda shanaad ayaad inoo qaadan weli aayaddaadii unbaa socota فاصبر صبرا جميلا اصبر وفعل امر من مبني بقى مسوا معرب امسا فعل امر كان لغو بنيايا افر مدهان با لغو بني هدا maxaa lagu bineeyay aadam xal sukuun ba lagu bineeyay fasbir faa'ilki me faa'ilku waa mustatir taqdirtiisu wa anta fasbir sabran wa maf'ul al mutlaq mansub alamatu nasbuhuna jamiilan yaa laga iyay sifo u tahay sabranta ka horaysa ma majruur ba mise waa marfuuc mise waa mansuub waa mansuub calaamatu nasbuhu waa fatxa daahira iigu jir welibana aayaddaadii ma dhadhowe innahum yarawnahu baciida innahum yarawnahu baciida waree ragga nima kala dhacaane ma arkaysi horta naxwihii wiyna daaye saa ogaada naxwo dambe xaqiiqatan oo aynu nidhaano naxwo dambe inooma hadhsanaa wiina daayey kol haddii halkaa la marayo innahum yarawnahu baciidan inna waa xarfu tawkiid tansibu lisma wa tarfac waataan maanta ka warramaynay haye aaway ismigeegii humtaasaa ismigeeya aaway khabarkeegii waa jumlada ka dambaysee ficiliyada ah okay jumladaa lafteeda a icraab u baahana bal jumladaa icraab yarawnahu markaad eegto imise iskugu jirtaa imise ayay yarawnahudu ka kooban tahay bal hadda yarownada eega intuu ardaygaasi ku sheego haye waa ficil iyo faacil iyo iyo hadda yarownahu oo quran doonaya yarownahu oo quran laba mafcuul soo maaha iyo waa ficil iyo faacil iyo mafcuul haye ficilka calaamatu rafcihiisiina uu ku jiraa soo maaha waa non jazaaka allahu khayran waa afcaalu lkhamsa faacilkii ficilkuna waa kee waawul jamaacada mafcuulu awalkiina waa kee yarawnahu hada baciidanna maxay icraaban tahay waa mafcuulu haani weeye wa naraahu qariiban inoogu dar ninka yari waa fariide naraahu waa maxay naraa waa maxay waa ficil ficil maadi miyaa tidhi waa ficil mudaaric marfuuc mansuub majruur calaamatu rafcuhu waa dama muqadara away faacilkii waa damiir mustatira taqdiiruhu waa naxnu awy mafcuulu awalkii maraahu hada ku jira awy mafcuulu aanigii waa qariibanta alardiga waxba maa laga jaraya saddex aayadood buu qaatay oo icraabteedii uuna mid qura jebinin sheekh maxamedna maasha allah aayaddaasuu qaato aad u dheerayd sheekh aad iyo aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayra wa shukran jaziila